faroole iyo gaas iyo kuwii ka sii horreeyey yaa qalday dhalinyarada xaqiiqada mayooga waxay moodayaan dal iyo maslaxad soomaaliya leedahay inay u dagaalamayaan dadka ay la dagaalamayaanna ay yihiin dad mataqaanaa horar ku ah firitaanka soomaaliya niba maalin buu fahmayaa waxa kani inaanay yihiin wax oo aan dad soomaaliyeed meeshaan ku jirin qorigana loo sidan wax yara hadda ku hadhay oo ma ninkaas ah, ah, oo ingiriiska ku shaqaysanaya caloosha shaqaystaha wax dana oo ugu jirta adeer ma jirto dan baa bal iskaba dhaafa dan ugu jirte iyagaa la baabiinaya hantidoodana la boobaya iyagana xabadda la ysaga dhigaya oo dhimanaya waxa weye laba saddex afar jeer bay khasaaro tahay mar iyo laba iyo saddex maaha sababta waxa weya cadowga ethoobia iyo iyo ingiriis iyo maraykan inta u dhexel oo cadow ah baa shaqadaan iskale dadka soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda iyo diintoodaa la burburinaya nimankaanina marka ma dareensana wax badani kuma sii dulligaani inama sii haysan doono insha allahu tacaala mardhow xabadda xaggooday u jeesan doontaa waxaanan dhihi lahaa ummadda eh, wiilashaas ragga dhalay iyo dadka soomaaliyeed iyo waalidiinta dhashay war wiilkiin muxuu ku dhimanayaa war bafiiriya war meeshii hantidiinibaa la dhacayaa macdintiinibaa la guranayaa kalluunkiibaa la guranayaa maxaan ku idhaahdaa batroolkii baa la guranayaa kiininka waa la tigaalaha baa la dilayaa suuqyadiinii aad ku nooleydeen baa la gubayaa dadkiini baa la barakicinayaa war bal fiiriya wiilkiinu shaqada uu qabanaya eega wuxuu idiin soo haynaya eega dhaqaala idiin keeni maayo naftiisa uma noola idinku wax ka dheefi maysaa bal arrintaasi waxa weeye sidaasaan dadka leeyaadeen dhowaan waxaa e, si aada warbaahintu ay u hadalhaysay war sheegaya in ciidamadan etoobiya ee waddanka kusoo duulay ay ku biiraan e, kufaarta afrikaanta ah ee horeyba waddanka ugu soo duushay maxaa kaaga baxay arrinkaas adigoo e, ka eegaya dhanka siyaasadda iyo dhanka caskariga intaba hadal macaani horta etoobiya hadday tiri anaga amsom baan haddeer ka mid noqonnay haddii si rula loo isbeeliyo macnaheeda oo lasoo koobo wuxuu noqonayaa fulaynimo iyo caqli xumo wada socota ee etoobiya iska leedahay maxaa dhacay annaga hadday koofiyad gashato amisom leedahay heera kala leedahay annaga ma etoobiyaan aqoon waayeyna koofiyadda ay u gadtooday hadday ay caabudi jireen oo ugu jirtay hadday inta iska bixiyeen si amisom gashadeen horta bal waa su-aasha koowaad etoobiya miyaan aqoon waayeyna waa maya ma aqoon waayeyno baan ku wadnay waana ku wadayna midda kale waa caqlixumadooda nimankan amisom ma qaraabaan garaar baan u shubnaa xabad baan ku wadnaa iyagana koofiyadday gashadeen xabad baan ku wadnaa kuwa nacbad baan ku wadnaa marka waa caqli xumo iyo furaynimo ayagaa soo doontay oo na soo doontay oo gardarro soo raadsaday oo dalka iyaga horar ku ah haddana iyaga adkaysan la macnaheedu waxa weeye waa bucsi bucsi weeye iyo cabsi iyo hasiimo ku dhacday iyo dhaqaalo la-aan intaasoo isxambaarsan baa ku kaliftay inuu tartiisi aamini waayo nin diyaaradi keentay oo anaan xaduud wadaagin oo isaguba meel alla meel u dhaqaaqalo afarta koole laga taagay taanaa ku badbaadayaa adeer waa fulaynimo iyo waxyaalaha aan tilmaamay weeye waxa uu ku kalifay adeer waa gartay qadiyadan dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka ku xildheer arrimaha caskarigaba waxay tilmaamayaan dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha oo kale qaarkood waxay u sabeynayaan siyaasad dhul ballaarsi ah oo kale dhinacyo kala duwan baa laga eegaya adiga maxaa kaaga baxay hadda siyaasadan cusub ee etoobiya ay ku wajahayso soomaaliya adeer waxa weeye etoobiya weligeed weligeed weligeed intaanu etoobiya soomaaliya tigtay danaca qarmoon bay lahayd waxay lahayd soomaaliyaanu baabi'inayna soomaaliyaanu qabsanaynaa weligeedna guul kama gaadhin abidkeed ceeriinka waxaa cusiyey waa waa rag soomaaliyeed axmed raggiisi baa ceeriinka baday inay ceeriinka cunaan oo u diiday inay dabshitaan ma garanaysaa adeer marka waxa weeye hal baan inay ku guulaysteen lama arko haddana ku guulaysan mayaan lagamana yaabo waxa weeye eh, eh, eh, keligoodaa joogi lahaa amisoomay noo imow amisoomay noo kaalay warkay u yimaadeenna waxa weeye inay dalkii wax ka wax la yeelana way rabaan dadka soomaaliyeed la baabiyo wax la yeelana way doonayaan inay iyagu wax dhiig baxaanna ma doonayaan marka waxay naf ka dhiganayaan bal kuwan intay joogaan way iska dhammaan doonaan burundi iyo kenya iyo eh, burundi iyo uganda iyo waa iska dhammaan doonaan waa tegi doonaan dagaalkuna waxay og yihiin inuu annaga iyo ayeen naga dhexeeyo marka waxay isleeyihiin bal ina dhiiggiina xoogaa dib u dhigtaan bay leeyihiin oo dhiigbihiina yaraysaan sidaas kuwan amaad caratuur isaga dhigtaan kuwan xuno biyuusiinta ee wiilasa soomaaliyeed u dhiibay oo yiri isaga dhig caraduurka isaga Uh, uga dhigay marka adeer saasay etoobiya u xisaabtanaysaa dalna ma hanan karto danacay leedahana weligeed soomaaliya kama gaadhin maantana waxaa nasiib wanaaga dhinaca kale haddaynu ka eegno adeer waxaa nasiib wanaaga dawladdeennii waxay burbudhay wakti aada hoos u horeeya labaatan sana iyo shanti marka waxa weye jiilkii soo kacay iyagoo aan wax garanayn jiilka dadka maanta jooga oo dhan etoobiya ma aqoon nasiib wanaag waxaa inoo ah jiilka soo socda iyo midka hadda jiraba etoobiya inay bartaan way bartaan cadaab cadowga etoobiya say wax u laynayaan dadka xadar inay laayaan faa'iiday u ahay dadka inay hadda soo duulaan faa'iiday noo kulli macaas bay noo tahay inaan cadowga iyaga baranno oo ay laayaan dadka soomaaliyeed kulli wada badba maanta iyagoo dadkii diin ku dirinaya ayay taagan yihiin etoobiya iyadoo aan diin lagu dirinaynoo dadku reermihi iyo xoolaha meel xoola ka cabaan ah, waran kale isu iman ayay ujeedadeedii gaari weyday maanta iyada oo diin lagu dirinayo oo jihaad waddankii ka jiro inay qabsata neba maay adeer wax dhacaya maaha biidn ma dhacaysa mana dhici doonto ayagaa ka saaraya waxaana soomaaliya jihaadka soomaaliya laylka u shidaya dadka ku dullaysan etoobiya gudaheeda oo toddobaatanka maxaan ku yidhaha afartanka kun iyo shan iyo afartanka kuna oo muslimiinta ahy iyaanan laylka u shidi doonaa insha allahu tacaala waranka qaatay oo hadda warmaha haabanaya marka etoobiya wuxuu yidhi wuxuu yidhi dabargoyni waatay adaa dayr dhex yuurudhe ayadaa dayr iyo dhex yuura dhacde kuwan xunoo usoo hiliyeena way tegayaan ninkuu soo heliyo galab adhig kuu ooday hadda shacba wuu kaa tegi soomaaliya iyo annaga iyo etoobiya isu arayna iyaa way ogtaa waxay meelaha ufar fadhidaa armaa wax la yeelaa soomaaliya way ku qabsanaysaa soomaaliya way kala etoobiya eh, way kala gooday baasi waa go'day wixii etoobiya la oran jiray casmara waa go'day maxaan ku idhahdaa eh, odham waa go'aysa kilinka sanaad soo gooye khalaas etoobiya ma jirayso adeer insha allahu tacaala ayagaa imanka go'dooda marka waxa weeye cid u fakeri ka dhacaskari bay ku qabsanaysaa soomaaliya iyo dhulbalaansi bay ka leedahay iyo saa maa samayn laakiin waxaa wooda adeer haysaa ma jiro dalka soomaaliyana towxiid baa ka bilowda in loo dagaalamo iska daa iyada ee adduunka oo dhan bayna qabsanaysaa ummada soomaaliyeed haddana way israacdo dadki wadkaa baraarugayoo mujaahidiinta beecada la wada gelayo meel walba laga soo hijroonayo nin walba uu leeyahay si qorigaas oo tawxiidkii madaxa ugu xidhan yahay maradii tawxiidkalahay marka adeer amniga iyo sida dadka siyaasiyiinta wax u cabirayaan arrintu way ka sokaysaa adeer mana ahan ti hadda way cararaysaa waan ognahay inay hadda diyaartu ay baxsanayso dalkeedina ebel yahay fara baxsansana rabto iyaguna sida weeye kuwaanina waa dhammaanayaan iyagana waxba looma hayo way tegayaan diyaaraday raacaan xataa karaskeeda in in hadda lala-yahay baan ognahay inayna waan baxaynaa ay rabaan hadda inay baxaan afkooday ka sheegeen marka adeer waxa weeye dadka siyaasiyiinta say wax cabanayaan si ka dhow baa jidha biidn illah adeer ma garata saasaa anugu waa u arkaa